wuxuu horreysiinayaa sujuuda loo yaqaano sujuudu tilaawa tilaawona waa alqiraa'a waa akhriskii akhriska la sheegayana waa tilaawat lqur'aan qur-aanka akhriskiisii sujuudihii uu lahaa ee loo sujuudayey marka markaa aayadihiisa la soo gaadho ayaa halkan lagu tilmaami doonaa in shaa allahu tacaala sujuudulqur'aanna waa la yidhaahdaa oo waa isku mid uun sujuudulqur'aan iyo iyo sujuudu tilaawa wuxuu sujuudu tilaawati sujuudda loo sujuudo tilaawada marka tilaawada sujuuddeeda ama qur-aan akhriska sujuuddiisu sunnatun sunno ayuu u yahay lilqaari'i akhriyaha iyo walmustamici dhegaystaha saasuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala waa sunne maxaa yeelay nebigeenni moxamed ahaa salى اllahu alayhi wala alihi wasalam ayaa ku sujuuday oo axaadiid fara badan ayaa tilmaamaysa markii nebigu alayhi salaatu wasalaam aayadda sajdada uu soo gaadho inuu sujuudi jiray sidoo kale saamiciintii dadkii dhegaysanayey way la sujuudi jireenoo saxaabadu markuu nebigu alayhi salaatu wasalaam sujuudo iyadana axaadiidta way ku sugan inay la sujuudi jireen bale nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sajdatu saad ka hadlayey sajadaha daawuudu tawbatan wanasjuda waan sujuudaynaa ayuu markaa yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka axaadiis tiro badan baa tusinaysa qofka akhriyay inuu sujuudayo ka dhegaysanaya ee maqlayaana inuu sujuudayo mustamic waa qofka dhegaysanaya laakiin keligii maahee saamiciina waa la mid oo culammadu mustamic iyo saamic bay kala duwaan mustamic waa dhegayste waa qofkii dhegaysanayey saamicna waa maqle waan maqlay iyo waan dhegaystayna way kala duwan oo waan dhegaystay de waa ku talagal bay sheegaysaa inaad ku talagashay arrinka istimaaci baa markaa af carabiga la mid noqonaya maqalkuna de wuxuu noqon karaa wax aanad kuma talagelin oo dhegta un kaaga soo dhacay marka kii xataa qur-aanka inuu dhegaysto aan ku talagelin ee isagoo meesha iska marayo qur la akhriyey aayaddii sujuudda inuu sujuudo isagana waa loo sunneeyaa oo markaa mustamic halkaa uu musanifku yidhi kuma gaar ahaa mustamica ama dhegaystaha kuma gaar saamici un baa loola jeedaa si guud mustamica markaa ama qofkaa dhegaystaha ama maqlaha ah markuu aayaddii maqlo wuu sujuudaya ama kii aqriyay ha sujuudo ama yaanu sujuudin oo la odhan maayo hadduu kii sujuuday uun baad sujuudaysaa waxaa laga soo reebi doonaa mustamica qofkii ma'muumka ahaa ama guud ahaanba qofkii musalliga ahaa qofkii musalliga ahaa baan ujeedna ayaa saamica laga soo reebiyo isagu samaac ku sujuudi maayo iyo istimaac toona isagoo salaad tukanaya qof halkaa fadhiyo qur-aan akhriyo aayaddii sujuudda akhriyay aduu salaad baad ku jirta ina fii salaati la shuqlan salaaddu mashquulkeeday leedahay marka qof halkaa fadhiyo quraan aan akhriyey baan u sujuudaya lagaa yeeli maayo salaadduna way kaaga buraysa qaarigana waxaa laga soo reebi ma'muumka oo ma'muumkii qiraa'adiisa markuu qur-aankii akhriya aayaddii sajdada hadduu akhriyo sujuudi maayo waayo isagu imaamkiisuu ku xidhan yahay isma maamulayo marka markuu faatixadii aqriya haduu suuradii dambe suurad sujuudi ku jirta aqriyo sujuudi maayo oo imaamkiisaasuu ku xidhanya mustamicu qiraa'ada uu sujuudayo dee waxaa shardiya bay culimmadu yidhaahdeen inay tahay qiraa'a mashruuca qiraa'o sharciya waa inay tahay qof junubi hadduu qur-aan akhriyo janaabo qaba oon qur-aankaba loo ogolayn ood ogtahay tahay hadduu aayaddii sujuudda aqriyo ma sujuudaysido waxaa ihi qiraa'adaasi ma aha qiraao dee mashruuca maaha oo takliif ku tacalluqay waxaa lamidaba la yidhi qof hurda isagoo hurda hadduu qur-aankii akriyo ilan way dhacdaa iska riyoonayaayo inu markaa subcinayaabuu ku riyoon karaa qur-aan laga dhegeysanayo inuu bisika u qabtaa laga yaabaa suurad dheer aayaddii sujuuddana uu sabaraadna ad ag fadhido daawanayso laakiin hurdo waad ogtahay dee waxaan qasadba ma jira waxaan cibaado maahee ma aha qiraa'a cibaadaa maadaama aanay cibaado ahayn uma sujuudaysid baa layo iyadana meeshaasi waxba maaragtay loo sujuuday ilmihii aan mayiska ahayn baa lamida maanta maxaa lamid noqonaya dee cajaladii iyo wixii lamidka ahaa iyo moobilki hadduu akhriyayo la cibaado maaho moobilkii ma cibaadaysanaye iyo cajalkani waxba markaa halkaasi sujuudi ka iman wuxuu yihi wahuwa sajdatan waa afar iyo toban sujuudood سجدة في الأعراف سجدة في الأعراف وسجدة في الرعد وسجدة في النحل وسجدة في سبحانه وسجدة في مريم وسجدتان في الحج وسجدة في الفرقان وسجدة في النمل وسجدة في ألف لام تنزيل وسجدة في حاميم السجدة وسجدة في النجم وسجدة في إذا السماء انشقت وسجدة في اقرأ في اقرأ أفر يتبن سجودود ويان سجدات التلاوة midda koobaad waa suurat اlcaraaf dhammaadkeeda midda labaadna waa suuraة الracdi aayadda shan iyo tobnaad midda saddexaad suuraة الnaxli yakhaafuuna rabbahum min fowqihim wayafcaluuna maa yu'maruun iyaduna waa aayadda kontonaad wasajdatun fi subxaana wa suurat اlisraa waykhiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuucaa waa laba aayadood wani markay suuradda ka dhiman tahay qol iyo sagaal bay noqona wasajdatun fii maryam suuratu maryam iyadana hal sajdaad dee ku jirto oo idaa tutla عalayhim aayaat الرaحmaani kharuu sujada wabukiya halkaas weeye iyaduna aayadda sideed iyo kontonaad wasajdataani fi lxaji suurat اlxaj iyadana laba sajdaa ku jiro oo midda hore dee aayaddii dheerayd walilaahi yasjudu man fi الsamaawaati waman fi lardi ka bilaabmaysa ilaa in allaha yafcalu maa yashaa markaad tiraahdo ayaad markaa sujuudaysa ta koobaad waa halka aayadda sideed tobnaad ta labaadna waa aayadda midi ka dambayso yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu اlkhayra lacalakum tuflixuun toddobiyo toddobaad wuxuu ihi wasajdathm fi lfurqaan suurat اlfurqaan iyadana sajdaa ku jirta qaaluu wama araxmaanu anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuuraa aayadda lixdanaad wey wasajdatun fi اnnamli suurat اnnaml iyadana sajda ku jirta rab اlcarshi اlcaظiim anlaa yasjuduu lilahi اladii yukhriju اlkhab'a fi الsamaawaati wاlardi wayaclamu ma tukfuuna wma tuclinuun allahu laa ilaaha ilaa huwa rab اlcarshi اlcaظiim aayadda lix iyo labaatanaad wsajdatun fi aliflaamiim tanziil suuratu sajda ayaynu naqaanaa iyadana tatajaafaa junuubuhum aayaddii ka horeysay hum laa yastakbiruun ku dhammaanaysa nacam taas wey aayadda shan iyo tobnaad wasajdatun fi najmi waa aakhirkeeda markay dhammaato suuratu najmi markay dhammaato fasjuduu lilaahi wacbuduu halkaasuu ku sujuuday wa sajdatun fi ida الsamaau nshaqat fama lahum laa yu'minuun waida quri'a calayhim اlqur'aanu laa yasjuduun aayadda koob iyo labaatanaad wey suuraة اlinshiqaaq ta u dambaysaana wa sajdatun fii iqra suurat اlcalaq oo markay dhammaato ayaa iyadana la sujuudaya afar iyo tobankaasi waxay ku wada jiraan xadiidkii camr bn caas ee sunanka ku jiray aqra'anii rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waalى aalihi wasalam nebiga ilaahay baa i aqrisiiyey khamsa casharata sajdata fi اlqur'aan shan iyo toban sujuudood oo qur'aanka ku jira ayuu rasuulka ilaahay calayhi الsalaatu wasalaam i aqrisiiyey buu yidhi minha halaaثun fi lmufasali mufasalka saddex baa kaga jira waa najmi iyo ida sama shaqad iyo suuraة اlcalaq wa fi lxaji sajdataan laba ka midihiina suurat lxaj bay ku jiraan shan iyo toban buu sheegay ta shan iyo tobnaad way noo iman doontaao waa laga hadli doonaa sidoo kale dee axaadiid kale gaargaarahoo qaar badanoo kamid a ku soo aroortayna way jirtaa iyadana si guudbana kaana s yaqra'u lqur'aana fayaqra'u suurata fiiha sajdatun fayasjudu wanasjudu macahu xataa maa yajidu bacduna mawdica limakaani jabhatihi xadiid ibni cumar fi saxiixayn rasuulka ilaahay markuu aqriyo aayadda sajdatu tilaawaha ay ku jirto wuu sujuudi jiray markaasaanu anaguna la sujuudi jirnay meel baanu kala waayi jirnayba ila dadkii oo wada fadhiyo oo wacdigii dhegaysanaya ayaa aayaddii imanaysaayo markaasuu nebigu sujuudaya deetana meeshii baa ceyri ku noqonayso ragga qaarkood meel ay ku sujuudaanba may heli jirin buui waajib maaha waa sunna oo de nabiga alayhi salaatu wasalaam waktiyo aanu sujuudin baa la sheegay xadiidkii ay bukhaari iyo muslimba warinayeen zayd ibni thaabit ayaa nabiga alayhi salaatu wasalaam suuratu najmi ku dul akhriyey deetana muu sujuudin bukhaari iyo muslimba waa warinaya laga qaadan maayo markaa suuratu najmi sujuuddeeda in la nasakhee alaslu cadamu naskhi weeyaani waxaa laga qaadanayaa inaanay sujuudu waajib ahayn waayahay شhan iyo toban buu yihi cabdالlahi بn camr بn eh, caas radي الlahu taعalى canhu camr بn caas xadiiskiisa شhan iyo toban ayaa ku jiray شhan eh, iyo tobankiina afar iyo toban baynu inagu sheegnay wuxuu yihi sheekhu wasajdatu saada suuratu saad sajdadeedu fagafarnaa lahu dalika eh, addii ka horeysay nacam وإن كثيرا من الkhلطاء la يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاaت وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناab halkaas aayaddaasi suuraةu saad aayadda afar iyo labaatanaada ayaa weeyi iyada sajdadeedu haddaba sajdada suuratusaad waa taa han iyo tobnaad xadiidka camr bn caas ku jirtee saajidatu shukrin waa sujuud shukri iyadu iyadu sajdu tilaawo maahee waa sujuud shukriyo laysat laysat min cazaa'imi sujuudi sujuudaha la adkeeyey ka mid maaha iyadu afar iyo tobanka kalea muakado adag laga reebi maayo xadiidka odhanaya lam yasjud rasuulu اllahi sal slama fii shayin min almufasali mundu taxawala ila almadiina rasuulku mufasalka waxba kamuu sujuudin siduu madiine ugu soo guuray kaasi isagu waa daciif inuu rasuulku ku sujuuday mufasalkuna way sugan tahay si guud taasaa inugu filan camr bna caasna dee kolkuu soo islaamayba waxay ahayd uun sanadii toddobaad ee hijrada aqra'anii rasuululahi sal slama khamsa cashara sajatana sajdatan shan iyo toban sujuudood buu nabigu i akrisiiyey sanadii toddobaadee hijrada oo markii dee wa maarata fatxu khaybar ayuu soo islaam markaa xadiidkaasi isagu dee sugnaan maaye shan iyo toban kuwa wey jira lakin sajdatu saad sujuuddeedu waa sujuud shukriye sujuud tilaawo maaha dhinac bay tilaawadii calaaqa kaloo dee marka aayaddii la soo gaaraa la sujuudaya akhriskii calaaqaba ha la laakiin kuwan way ka fududahay weeye oo sideeda uma akidna axkaan ahaanna xaggii sujuudu shukriga ayay raacsan tahayoo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtay xadiid ka soo arooray nasaa-i ay warinayaan ama abu daawudi ay warinayaan in nebigu uu yihi alayhi sala sajadahaa daawuudu towbatan nabiy llaahi daawuud sujuuddan sujuudo towba ahaan toobadkeen buu isagu u sujuuday wanasjuduhaa shukran annaguna waxaanu u sujuudaynaa shukri iyo mahadnaq baanu usujuudaynaa sidoo kale ibnu cabaas sida saxiix bukhaariga ku sugan wuxuu yihi saad laysat min cazaa'imi sujuudi suuratu saad sujuuddeedu ka mid ma aha cazaa'im sujuud sujuudaha kuwooda la adkeeyey waqad ra'aytu nabiya sal slam walam yasjud fiihaa rasuulkoo aan ku sujuudinna waan arkay mar kale oo de ay isa soo ururiyeen saxaabaduna ku talagala inay sujuudaanna nebigu waa kiilaa inamaa hiya tawbatu nebiyin waa un tawbad nebi inamaa hiya tawbatu nebiyin markaa iyadu de markaa halkaa ma gaadhsiisna haddaba fain qara'ahaa fi salaati kala qaadoo fain qara'ahaa hadii uu ku aqriyo suuradan suratu saad sajdadeedii fi salaati salaada dhexdeeda hadduu ku aqriyo lam yasjud sujuudi maayo yani waa xaaraanoo lama ogola wey waxay noo iman doona salaada arkaanteeda wax kamida laguma ziyaadiyo markaa sujuud lama kordhiyo markaa sujuudani suuratu saad laguma sujuudo salaada dhexdeeda maxaa yeelay waa sujuudu shukriye sujuud tilaawo maaha salaada dhexdeedana sujuudda tilaawada ayuunbaa la sujuudaa marka waa mamnuuc wey salaada dhexdeeda waqiila weji wuxuu leeyahay daciifa yasjudu maya wuu sujuudi maxaa yeelay dee sujuudu tilaawihiibay calaaqala markaad aayad kolliba markaad aayadda akridun baa la sujuudayaa sow ma marka dee waa tanoo qur akhriskii waa tan xidhiidhka lale maadaama ay qur akhriskii xidhiidh la leedahay dee waa sujuudu tilaawi dhinacaasuu ka eegayaa qiilkaasi laakiin waa la daciifiyeeyo dee waa kaa xadiidku markaa tilmaamay inay shukri tahay sujuudu shukriduna salaada ma gasho mar hadday sidaa tahay salaaddu way ku buraysaa wey sajdatu saad hadduu qofku ku sujuudo isagoo salaaddii ku jira salaadu way ka buraysaa tabطulu biha الsalaatu salaadu way buraysaa waa hadduu qofku yahay caaliman aabi caamidan wey isagoo ogsoon suuratu saad sujuuddeeda inaan lagu dhex sujuudin salaada isagoo ogsoon hadduu u kastu ogaan isaga sujuudo way ka buraysaa haddaad adigu ku daba xidhan tahay imaam oo aanu isagu aqoontan haynin madhab kalaabad u doona aaminsan yahay oo qolyaha saad ku sujuuda salaada dhexdeeda ayuu isagu matala madhabkooda qabaa isagiibaa ku tujiyo wuu sujuuday maxaad samaynaysaa waad iska taagnaanaysaa kuma raacaysa waa nin qaldamay oo qaar baa suurat lxijri markay dhameeyaan sujuuda wakun min asaajidiin markuu akriyo ayuu islaamaya udhacaya wakun min asaajidiin lagu sujuudayuu moodaya maxaad samay markaa dee waa nin qaldamee subxaan allah unbaad odhan de soo kace laakiin dee ku raaci maysi sida dadkan caamadu qaar badan waa iskaga raaca iyagoo og inuu qaldan yahay bay iskaga raacaan sujuud saddexaad hadduu sujuudo de sheekh uu sujuuday markuu sujuda anagu waa iska raacnay bay ku odhanaya oo waabaad arkaysa inay tu saddexaad tahay maxaad u raacda markaa ninkan ku sujuuday meesha qaladkaa adigu ku raaci maysid hay maxaad yeelaysa waad iska taagnaanaysaa subxan lah waasaad haynaysaa haddii maalan meel maaratay suuratu sad meel aan hayn kusudu suuratu sad kusujuuda waa madhabkiisiiye labaa kuu banaan inaad ka goosato iyo inaad iska sugto oo qof qaldamay un aad ka soo qaado markuu soo kaco un aad adigu halkaa kala sii wado laakiin ku raaci maysid wuxuu ihi musanifku raxmat alayhi waman tajadadat cindahu nicmatun daahiratun qofka ay u soo cusboonaatay isaga agtiisa nicmatun daahiratun gallad muuqata sida in ilmo u dhashay oo kale in markaa khayr kale uu u soo kordhay qof uu markaa doonayay inuu bogsado u bogsaday aw indafacat canhu niqmat markaa kaas bal aduu tan dambaynu gelin karnaabe aw in indafacat canhu ama ay ka maaragtay faydantay niqmatun musiibo daahiratun muuqata ilmihiisiyo meel khatara lagu haystay ba ilaahay u soo badbaadi ama qof xanuunsanayay baa u bogsaday ama isagaaba de xanuunsanayay oo bogsaday ama arin cidhiidhi ka gashay ayaa ilaahay fududeeyey oo dhibkii baa laga fayday istuxiba lahu waxaa loo sunneeyaa an yasjuda shukra lilaahi caza wajalla inuu sujuudo isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaya sujuudu shukri baa la ydhaha sujuudu tilaawi waynu soo aragna kan sujuudu shukri baa la yidhahdaayo isagana axaadiis dhowra ah laga qaatay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam bayhaqi iyo kayrkiiba ay ka wariyeen in markii loogu bushaareeyey ninkii abujahal ahaa in la dilay inuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam sujuud u dhacay dee waa sujuudu shukri sidoo kale abu daawuud xadiiuu warinayo baa wuxuu leeyay sa'altu rabbii washafactu liummatii faacطaanii ulusa ummatii fasajadtu shukran lirabbi ilaahay baan ummadayda u weydiiyey ergo uga noqday maaragtay u weydiiyey badbaado deetana saddex meeloodoo meel buu isiiyey markaasaan sujuudu shukri u dhacay waa soo kacay oo haddana su-aal kalaan weydiiyey haddana dalool maaragtay dalool daloolkii labaad ayuu iigu daray haddana sujuudu shukri baan u dhacay haddana waan soo kaco ilaahay baan weydiistay intii kalena wuu ii daayona wuu isiiyey buu ilaahay subxaanahu watacaala iyadana deetana sujuudu shukri ayaanu dhaca iyadana abu daawuud ayaa soo saaray markaa sujuudu shukrigaasi waa mashruuc weeyi waa la sunneeyaa culammaduna guud ahaan yani ilaa khilaaf shahda mooyaane way isla ogol yihiin in sujuudu shukrigu uu yahay wax mashruuca goormaa la sunnaynayaa laba qodob mid ahaan baa loo sunnaynaya in galad uu ilaahay kuu soo kordhiyo kuu soo siyaadiyo inuu ilmo ku siiyo islaamtiioo muddo maaragtay uuraysan weyday inay markaa ay ilmo qaaday uur qaado dee waad sujuudeysaa alxamdu lilahi baad leedahay waa nicmo weynood sugaysa markuu dhashana waad sujuudeysa iyaduna waa nicmo haddii dhibaato ilaahay uu kaa kor qaadana waa saasoo kale oo waad u sujuudeysaa qaabkee haddaba loo sujuudayaa taas waxa markaa halkan culimmadu ay soo geliyaan sujuudu shukriga haddii uu qofku arko qof ibtilaysan oo la imtixaamay iyadana inuu sujuudo oo ilaahay u de markaa ugu mahadnaqo inuu isaga musiibadaa ka badbaadiyey ayaa iyaduna sujuudu shukriga soo gelaysa bay culammadu yidhaahdeen wuxuu ihi waman sajada haddaba qofkii sujuuda litilaawati tilaawo u sujuudo fi salaati salaadda dhexdeeda eeg sujuudu shukri iyada salaadda dhexdeeda looma sujuudo laakiin sujuudu tilaawuhu dee salaadiina way gashaa iyadoo salaad lagu jirinna way iman karta haddaba haddii salaada lagu jiro buu oo sujuudu tilaawo qofku uu sujuudayo qaabku u sujuudaya kabara uu takbiiran lisujuudi markuu sujuudayo iyo warafci marka uu ka soo kacayaba markuu sii hoobanayo allahu akbar buu odhan markuu ka soo kacayana allaahu akbar buu odhan labaduba waa sunne xadiituna way ku sugan tahay in nabigu calayhi salaatu wasalaam sujuudu tilaawaha markuu sujuudayana uu takbiiran jiray marka uu soo kacayana uu takbiiran jiray xadiiku waa ku ansaxay salaada kumuu qaydin laakiin si guud buu u sheegay waxaa kaloo dee sugan kaana yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markastuu hoobanaya markastuu soo kacayaba wuu takbiiran jiray oo allaahu akbar buu odhan jiray markaa dee tanna way soo gelaysaayo halkaa ayuunbay iyaduna ka mid tahay culammaduna taqriiban iyada lafteeda way isku isla ogol madaahibtu way isla ogoshahay in markii lasii hoobanayana lasuju la kabaaranayo la takbiiranayo markii lasoo kacayana la takbiiranayo waman sajada wax kale markaa samayn maayo dee axkaamtii sujuudda aad taqaanay un toddobadii xubnood inuu ka sujuudo adkaartii inuu akriyo ilaa aakhirihi waman sajada kiisa sujuuda fii gayri salaati salaad meel aan ahayn qofkii sujuuda ee u sujuuda dee litilaawati aw lishukri imika halkan nama odhan waman sajada litilaawati soo ma arkeysi baynamaa markii fi salaati aynu ka hadlaynay waman sajada litilaawati fi salaati inay tan wuxuu doonayaa inuu soo geliyo sujuudu shukrigii iyo sujuudu tilaawihiiba ilan waa isku axkaam markii salaadda laga maqan yahay waman sajada kii u sujuudo fii kayri salaati salaad isagoon ku jirin kabara u takbiiran lilxraami xidhasho ayuu horta u takbiiran raafican yadayhi labada gacmood isagoo kor u qaadaya uma yukabiru markaasuu takbiirinayaayo allahu akbar odhanaya yani markuu xidhanayo kabara lilxraam allahu akbar saa markuu idhaha uma yukabiru mar labaad ayuu haddana takbiiran hoobashada iyo sujuudda ayuu u takbiiran deetana adkaartii la akriyayna uu akriyi wayukabiru lirafci markuu haddana soo kacayo ayuu haddana takbiiran waayahay halkaa markuu marayo waqiila waxaa la yidhah daba yatashahadu wayusalimu waanu atixiyaadsan markaasoo haddana ka bixiyo assalaamu calaykum kaga bixi waqiila waxaa kale oo la yidhi mayana ee yusalimu walaa yatashahadu wuu ka baxayaa una assalaamu calaykum unbuu odhanayaa laakiin atixiyaad male walmansuusu naska shaafici siduu yahay waxa weeye annahu laa yatashahadu walaa yusallimu atixiyaad iyo salaamtoona inaanay lahayn weeyi buuri qofku markuu sujuudayo sujuudu tilaawi ama sujuudu sujuud tilaawi aan salaad ku jirin ama sujuudu shukri horta markuu sii hoobanayo uu takbiiranaya waa laga doonaya markuu soo kacayana uu takbiiranaya waa laga doonaya hadal kuma jiro wuxuu yidhi musanifku sidoo kale waanu xidhanaya takbiir hore oo xidhasho ah baa ka horeynayso iyadana khilaaf buu gelinin laakiin madhabka dhexdiisa khilaaf baa ku jira taasi rukni ma tahay mise maa sidan uu sheegayna waa sidii muctamedka ahay oo in takbiirtaasi ay rukni tahay oo lagama maarmaan ay tahay weeyaan muctamadku oo waxaana sida ay u yidhaahdeen dee waxa weeye waa waa axkaamtii salaadii sujuud tilaawholaada siduu inoo sheegi doono ahaaradii iyo istiqbaal qiblihi iyo satrulcawri iyo wa wixii o dhan baa laga doonaya haddaba waa iska axkaamtii salaadda madama axkaamtii salaada leedahay de salaadda waa la xidhaa oo taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtay taxriimkeeda iyo xidhashadeedu waa takbiir tanna axkaamtii salaadda ay leedahay ha lagu xidho markaa takbiir baa la leeyay waaye taasi waa qodob qodobka labaad ma la atixiyaadsanayaa markii laga soo kaco musanifku raximah llahu tacaala in la atixiyaadsanayo laba weji ayuu ku sheegay waa la atixiyaadsanayaa iyo weji odhanaya may la atixiyaadsan maayo waa la atixiyaadsanayaa kalii wuxuu ka eegayaa dee salaadiibay dhaweynagan axkaantii salaada siinaye dee axkaanta salaadda atixiyaad baa ku jira axkaanta salaada tashahud baa ku jira markaa hala siiyo ka odhanaya mayana ee lama siinayo oo maarata tashahud lama siinayo waa ka muctamadka ah isagu wuxuu leeyahay khasab ma aha salaaddu inay yeelato atixiyaad salaatuljanaasadii ka war sow salaad maaha dee atixiyaadna male marka mar haddaan xadiid ku soo aroorin sujuudu tilaawiya sujuudu shukrigii in loo atixiyaadsanayo salaadii guudna ay mid atixiyaad le iyo mid aan lahaynba ay lahayd dee waxa markaa waa wey mar haddaanu soo aroorin intaas soo aroortay dhaafin mayno wixii salaaduhu ay ka wada midaysnaayeen ha waanu xukumayna laakiin wixii salaadaha qaar uni ay lahaayeen kol hadii aanay u soo aroorin kar ma siinayn kaasaana muctamadaho ataxiyaad la siin maayo kaasi waa xaggii ataxiyaadka waayo haddaba ma laga baxayaa salaan ma leedahay laba weji ku sugan haa way leedahay iyo may ma laha qolada salaan malaha lahali oo lama salaamo maaratay assalaamu calaykum lama lalama imanayo qoladani waxay ka eegayaan dee in aan lagu soo warinin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka baxay assalaamu calaykum uu yidhi lama soo warin markuu sujuud tilaawaha la yimi kol haddaan la soo warinin dee lala iman maayo halkaasay markaa qoladaasi mariyeen qowlka labaad waa kii muctamadka ahaaye maye wuxuu leeyahay salaantii wuu yeelanaya maxaa yeelay waa inaga in le axkaamtii salaaduu leeyahay dee salaad bilaa salaanihina ma jirto sidaa daraaddeed ixraamna wuu yeelanaya salaamna wuu yeelanaya waa muctamadka muctamadka ayaa saa odhanay sheekhu saddex weji buu sheegay qiila yatashahadu wa yusalimu qiila yusalimu laa yatashahadu walmansuus anahu laa yatashahadu walaa marka waxaa laga yaabaa inaguna laba labaynu ka dhigna in qofku is yidhaaho kii saddexaad xaguu ka dhex baxay laba masalo kasta oo laba qowl ku jiraan markaad isu geyso dee saddexdu way ka soo baxayaan ila iminka salaantii iyo atixiyaadkii iyo tashahudkii labadii mid walba waxaa ku jiray laba qowl marka marka labadii laysu geeyo culammadu way sameeyaan wayakruju min majmuuci daalika alaaatu awjuuh labada masale markaad isku darto ayay saddex weji soo baxayaan in dhinacaa laysu raaciyo iyo in dhinacaa laysu raaciyo in la kala qaado laakiin markaad mid walba gaarkiisa u eegto maxaa meesha ugu jira dee laba weji unba meesha ugu jira salaamtiina waa la waa lala imanaya lala iman maayo wax saddexaad ma jiraan tashahudkiina waa lala imanaya lala iman maayo wax saddexaad ma jiro kan saddexaad marka labada laysku daro oo haddana iyagii laysweydaariyo ayuu markaa imanaya wuxuu yihi sheekhu walmansuus ka naska shaaficiyi waa anahu laa yatashahadu walaa yusalimu markaa waxaad isweydiinaysaa maxaynu naskii shaafici u khilaafnay kaa dhaxaynu ictimaadnay ma waqiila yusalimu walaa yatashahadu yusalimu walaa yatashahadu baynu ictimaad sheekuna wuxuu mansuus ku sheegay laa yatashahadu walaa yusalimu marka maxaynu naskii u khilaafnay waxaa la leeyahay naskaa uu sheekhu sheegay buwayti buu ku jira mukhtasarulbuwayti kan dhexe aynu muctamadka ka dhignayna mukhtasarulmusani buu ku jira isaguna waa mansuus uun marka labada mid waliba dee waa mansuus oo kanna musani ayaa maaragtay soo guuriyey kan kalena waxa soo guuriyey buweyd mukhtasarkiisa wuxuu ihi wa xukmu sujuudi tilaawati sujuudu tilaawaha xukunkiisu sujuudu shukrigiina waa la mid eh xukmu salaati nafli waa salaadii sunnaha ahayd xukunkeediioo kale weeyi fi istiqbaali اqiblati xagga qiblada ujeedsigeedii iyo wasaa'iri shuruudi shuruudihii kale salaadu ay lahayd adigoo qaawamaa sujuudu tilaawo udhacaya ama sujuud shukri udhacaya wax meesha qabta maaha yaashe adigoo bilaaweysayna waa la midu waa adigoo qaawana waa sujuudaya yidhi oo kaleo hadduu qofku uu banaysanayo isagoo maaragtay qaawan u idhahdo sujuudaya dee ha markaa isagoo bilaa ahna inuu yidhaahdo waa sujuuday laakiin haddaad satrulcawrihiiba aad ilaalinayso ood ka xishoonaysa ilaahay subxaanahu watacaala inaad waan u sujuudayaa tidhahdo adigoo sidaasa adigoo bilaaweysa ana ka xisho oo intuu dahaaro qaadato kadib markaa sujuuddii la kaalay markaa qibladii waad u jeedsan dahaaradii waad la iman satrulcawrihiibaad la iman axkaamtii salaadule shuruudii ay salaaduled baad laakiin muxuu leeyahay waa xukmu salaati nafli maxaynu ogeyn salaada sunnaha ay weliba fi istiqbaalin qiblati u fiirso hal shardi buu gaar ula baxay waa sidii salaada sunnaha abuu ku yidhi marka laga eego xagga istiqbaalulqiblaha iyo shuruudihii kale maxaad yar dareemaysaa markaa wax gaaraa jiray wax gaarkii muxuu ah markii musaafir uu qofku yahay shardigan waa laga yar fududayn jiray soo maaha qofkii salaada sunnaha tukanayay kuwana waa la mid weeyi oo dee qur-aankii baad iska akhrisanaysaa adigoo dameerkaagii saaran oo tuuladii usii socda ama dee haddii aad maaragtay gaari wadatay gaarigaagii fuusha markaa dee qur-aankiina waad akhrisanaysa sujuudu tilaawihii baa la gaaraya kolka sujuudu tilaawihii la gaaro dee waad sujuudiyo waad ishaari adigoo haddaad doontaad qibladiiba u jeedin maxaa yeelay dee xukunka maaratay sujuud sujuud talaawiya sujuudu shukrigu telefoon baaba kuu soo dhacayoo inan baa kuu dhashay baa lagu yidhi gaadhigiina waad sii saarantao waddadaada haysataa dee sujuudu shukrigii waad la imanaysaa waad ishaaraysaa un marka saasuu markaa sida gaarkaa ah uu ugu shabahayaa salaada sunnaha ah, weliba xagga istiqbaalu qiblahana uu sida gaarkaa ah ugu sii sheegayaa baabu maa yufsid الsalaaةa wamaa laa yufsidhaa halkan waxaynu ka gelaynaa baab muhimaho salaada maxaa buriya iyo maxaan burina koley halkaa waa waxbaa idinka muuqda shaashadaasaan jeclahay afar toddoba toddoba arrimood ayuu musanifku halkan uu kaga hadli doonaa waxyaalaha salaada buriya toddobadaa qaybood oo weliba qaarkood hadii la doon la ishosgelin karo ayay wixii kusoo ururaya midi waxa weeye shardi kamida shuruuddii salaada oo meesha ka baxa salaaddii u kaa burinay rukni kamida arkaantii salaada oo laga tago iyo wax ka badan rukni kamida arkaantii salaada oo lagu daro la soo kordhiyo hadal lala yimaado salaada dhexdeeda iyo qosol iyo afuuf iyo dhaqdhaqaaq iyo xarakooyin badan salaada dhexdeedii toddobadaa ah, ayaa horta halkan lagaga warrami doona isla baabkan sheekhu wuxuu kaga hadli doonaa waxyaalo la karaahiyeysta salaada dhexdeed oo makruuhaatu salaada oo afar uu iyagana ka tilmaami doono waxaa kaluu inoo sheegi doonaa afar arimood oo laga yaabo qofku isagoo tukanaya inay ku yimaadaan iyo sida uu ula tacaali sida maaratay uu yeelay taana iyadana wuu ka hadli doonaa musanifku raximah اllahu tacaala haddaba toddobadan hore maa yufsidu salaata wamaa laa yufsiduhaay midka uu ku bilaabi doonaa waxa weeye salaadii haddii shardi shuruudeedii kamida wax ku yimaadaan qibladii baad ka jeedsatay adigoo is-ogeyn oo sida salaadii qibladii ka jeedsatay ama adigoo is ogba ama waad weyse jabtay ama najaasaa kugu timi ama cawradiibaa faydantay waxaasoo dhami maxay dhaawac ku keenayaan dee shuruudu sixihii salaadaynu soo naqaanay shuruudii shuruudu sixaha la odhan jiray ee aynu soo naqaanay bay dee wax ku keenaysaa haddaba kuwaasi munaafiga salaada u ah laba inuu kala qaadi inaad ku tala gashiyo inaanad ku talagelin muxuu yihi inta camada batalad ba halkaa inoogu qor kii ku talagalay shaashadii malaha ma jirto ya ya ma jirto maxaase noqon allahu akbar ah, de markaa in eh, idin soo dira noqon doontaa insha alla haddii tacabud uu yahayo qofku waxaan u kasay taas hadal male ama deg deg haddana ha uga noqdo ama yaanu uga noqon cawradiibuu yar faydo haddana isla markiiba celiyey burtay salaadu waxba kama jiraan qibladii buu ka yar jeesto dhinacaan wax ka soo yar qaata haddana uu soo noqday waxba kama jira khalaas haddaanu ku gelin oo mutacamid aanu ahayn waad kala qaadi haddana gaabis iyo gaboodfal ma kugu jiray mise adigu waa dadaasho waa si allah haddii gaabis iyo gaboodfal uu jiray way buraysaa salaaddu yada dee meel markaa aada og tahay inay dabayl iyo waxyaalo kugu imanayaan ayaad maradiina aanad adkayna saa isu yar saartay markaasa salaaddii waan xidhanayaate dabayl xoogganna way socota mabaad adkaynba kolba way kaa qaadaysa waanaad adkayn karaysaa maad adkayn gaabis hadduu kugu jiro oo muqasir aad tahay salaaddu way buraysa ama dee aada ogaanba weysa jabtood ku tala maaragta wax marka kaa xoog roonaaday aanu ahayn aada adigu maaragta iska jabis iska maarata kasode aggii tacabudka intaa gelin karo n taqsiirkaba ka sii maarata sii dhaafin karo haddaad markaa gaboodfal meeshaa loo arkay inaad adigu gaboodfal samaysay waxay noqonaysaa mubtil buu noqonay haddaanad gaboodfal samayn gaboodfal haddaanad samayn iyadana waad soo gudubtay laba haddana loosii kala qaadi degdeg ma u kartay mise waad mise waxaan degdeg loo hagaajin karin wax si degdega ee umaad kasin waana dadaasho adiga gaabis wax gaabisoo lagu loo tiirinaya ma jiro wixii wuu kugu yimi waxaynu eegaynaa haddaba degdeg ma u karaysa haddaad degdeg u karayso saxad qowlan waaxidan salaaddaadi waa caadi adigoo si fiican isu giigiijiyey ama meel aan dabiilyo ka jirinoo de si fiican oladi u asturay oo salaaddii ku jirun bay dabayl xooggani timid oo maradiibay kaa saa kaaga isla markiiba waad ku celisi adigoo dhaqdhaqaaq badan iyo u baahan adigoo iska tukanaya ayuunbaa najaaso kugu soo duusha qallalan isla markiiba saasumaad suya dhaqaajisayoo ama ay unbaa iska socda ayaa kugu xoqday oo qalalan de adna waad maaragtay engeganto ma qoyani markiiba waad ka dhaqaaqda eeg kumaa talagelin gaabis aad adigu gaba maarata samaysay ma jiro si degdegana waad uga gaarsiin kartay saba maaha saddexdiiba waad ka soo gudubtay salaadaad waa ansax haddii markaa kaas u dambeeya aad ka gudbi kari weydo oo wuxuu noqdo wax u baahan wakti nijaaso qoyan baa kugu dhacay oo saamaxaadna la kii kuwii saamaxaadda lahaana ahayn dhiigiya wixii lamidka ahaayee markay yar yihiin maalan la saamaxay dee deg deg ugama gaadhsiin karaysid soo waad weyse jabtay waad xajin kari weyde weysadii waad kari weyde adigu kumaa talagelin laakiin waxbaa ku soo jiga waad weyse jabtay dee weysadii ma si deg degaa u baahan tahay inta la tago wiyihi iyo hawshii waktibay ubaahan tahay xaaladaa laba qowl baa ku sugan laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay ninkaasi wixii wuu hagaajisanayaa sida ugu dhaqsaha badan waanu aamusnaanayaa markuu markaa soo diyaargaroobo hawshiisa dhamaysta salaaddii halkii buu ka sii waday ninkii weyse jabay intuu iska tago oo uu soo weysaysto weyse dhammaystiran ayuub buu haddana isla halkaa agteeda ku weysaystay salaaddii kasi laba ragcadood buu socday halkii u marayunbuu ka sii waday waa qowl qadiim oo shaafici wuxuu ka eegayaa dee qofkani inaanu de waxa weya wax isagu arrintan wax dembiya kulahayn wax uu ku talagalina aanay ahayn wax gaabisoo ka yimidna jirin wax wax si alla yimid inuu yahay xagaasuu ka fiirinay jadiidka oo muctamadkaihi wuxuu leeyahay maya salaadu waa wax xidhiidhsan wax kala go'day oo loo soo weyse qaatay oo haddana halkii laga sii wadayaa ma jiro xadiidka arrintaa ku soo arorna waa daciif xadiidu caaisha fii sunan ibni maaja marka qofkii waa soo weysaysanayaa najaasadii wuu iska soo dhaqayaa maradii dabayshu ay ka duulisay hadday gebigiisa inta ka furtay ay uu duulay oo inuu daba carara ay noqonayso ha iska daba cararo soo qabsado salaadiina ha ku soo celiyo saasaana muctamad ikhtilaalu shardiga halkaasaynu kaga baxayn qodobka labaad rukni arkaantii kamida in ikhtilaal ku yimaado oo qofku uu markaa dee rukni ka tago waxaa la eegayaa ruknigaasi waa noocma ma niyadiiba ma qiraa'adiiba mise waa wax kale adaris baad ohanaysa inta ka hoos raacinaysa hadduu markaa niyadii yahay oo qofku matalan niyadii uu dee ishkaal kaga yimaado sida inuu go-aansado salaaddii inuu joojiyo ama uu ka yar fikira ma iska daysa salaadda halkaa ma ku joojisaa mise waad sii wadaa ama uu niyeeyeba inuu joojiyo inuu halkaa ku joojiye buu niyeeyeyba ama wuxuu ku talagalay iska jooji laakiin weli buu jooji ama wuu taradudayo maad joojisaa mise waad sii wadaa horta niyada miyaad salaad maad jartay mise maad jarin shaki noocaasaa niyadii ku yimid way buraysaa taasi hadal male waxba loogu noqon maayo salaaddii buu gelay haddii niyadii khalalku uu ku yimaado oo ma ka baxdaa ma wadaa iyo ama gooba noocaasi ay yimaadaan xataa waxa la yidhi haddii uu is hadii haddii sidaa la sameeyo ka bax haddii albaabka lagu garaaco ka bax hadduu muadinku mikrofoonka qaato aqiimidda bilaabo ka bax hadduu niyada noocaasa keeno oo niyadii salaada dhammaystir ahayd wax kullidii meesha u yimaado salaaddaasi waa burto sii wadid male qaar baa ka baxo assalaamu calaykum waraxmat ullah asalaam maxaad assalaamu calaykum odhan kolkaad niyeysay ka baxba waa ka baxdayba assalaamu calaykum san cidlay dhacaysa waxba ma xidhnaba wax xidhanoo salaantan ay furaysaabaan jirinba marka khalaas wey haddii rukniga ikhtilaalku ku yimid uu qiraa'adii yahay qur akhriski oo qofku uu ilaawey dabcan hadduu ogaan uga tago uu iska rukuuco de tartiibta ku soo aragnayo qofku hadduu rukni ogaan uga tago salaaddu way buraysaa haddii laakiin uu ilaawo deetana uu ka rukuuco isagoon qur-aankii akhriyin qira'at اlfaatixiyi laba qowl baa ku sugan qawl wuxuu leey way ka dhacaysaa iska sii wadanayaa salaada day qiraa'adii tahay faatixadii baan u akriyay waanu rukuucay rukuucdii ku dhex xasuustay uu sii wadayaa salaada ragcaddana uu tirsanaya waana saamaxa qur-aankii u waa qowl laakiin sida muctamadkaa way ka buraysaa salaaddu haddaanu ka daba tegin hadday ka dabatagana waa qaabkii aynu ku soo marnay tartiibta aduu qiraaadii ragcaddii dambe markuu gaadhay isxasuustay tanunbaa qiraaadii u noqonaysa ragcaddii koowaad buu ku jiraa unbaa lo hadduu inta ka horreysa isxasuustana waa inuu noqdo haddaanu da imaam ku daba tukan hadduu ma'muum yahay markuu da imaamku salaadda ka baxayo ragcad u kici laakiin dadkii kale way ka noqonayaanoo waxay u noqonayaan qiyaamkii bay u noqonayaan si ay qur u soo akhriyaan hadduu wixii intaa ka soo hadhan yahay hadduu ogaan uga tegay de way buraysaa oo hadal male hadduu ilaaweyna waa inuu ka daba taga qabla tuuli اfasli yani de haddii markaa uu ka baxay tuululfasli intaanu dhicin waa inuu ka daba tago haduu salaadii kudhex jirana uu ka daba tegayaayo aduu qaabkii tartiibta inagu soo maray waa inuu uga daba tago hadduu uga daba tegi waayo salaaddu way ka buraysaa marka maxaynu qiraa'ada iyo inta kale u kala qaadnay dee qiraa'ada qowl baa ku jira odhanaya hadii la ilaawey waa la iska sii wadayaayo loo soo noqon maayo waana la tirsa maarata way dhacaysaa qowlkaale daraaddii ayaynu qiraa'ada sida gaarka ah aynu ugu sheegnay niyada iyada maxaynu gaarka ugu sheegnay dee ka dabatag baana lahaynba haddii niyadii hadal yimaado wax ku yimaadaan salaaddiiba way buraysaa in dib loo soo bilaabo mooyaane iyadu tadaaruk baanay lahayn malaha labadaasun baynu ka gaadhsiin karayn aynu akrina marka hadalka musanifka wuxuu yihi baabu maa yufsid الصalaaةa wma laa yufsidha ay hada baabu bayaani ma yufsid salata waa kani baabkani uu yahay cadayntii salaada maxaa buriya iyo maxaan burinaynin idaa axdaa fi الsalaati salaada dhexdeeda hadduu weyse jabo waa ogaan ku talagal baطalat salaatu ninkaa isagaa salaadu way ka buraysaa wain sabaqahu اxadau haddii weyse jabku uu ka xoog roonaado oo neef ah, matala ay soo jiidho oo kale ama isagoo islowsanoo dee yar maqan ay ka soo baxdo fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada mid ahaani wuxuu leeyay laa tabطulu salaatuhu ninkaa salaadiisu ma burayso fayatawada'u wuu soo weysaysan wayabni calaa salaatihi salaadiisu halkay maraysay buu ka sii wadi waa xadiiu caaisha man asaabahu qayun aw rucaafun aw qalasun fii salaatihi falyadhab falyansarif falyatawada wahuwa fii dalika laa yatakalam uma lyabni calaa salaatihi ha tago ha soo weysaysto isagoo aamusan oo aan hadlaynin salaadana halkii ha ka sii wado buu leeya xadiikaasi ibn maaja wariyey laakiin waa daciif biitifaaq اxufaad wاthaani qowlka labaadna anahaa marka xagga qiyaaskana min naxiyat اqiyaas de waxa wey qofkani dee camal saxa buu sameeyo salaad labadii ragcadood horuu soo tukada laba ragcadood saxa bay ahaayeen waxaan ku yimidna wax si allo u yimid wax isagu uu markaa canaan ku leeyahay ma aha dee markaa salaaddiisii ha u jirto saasuu markaa xagga qiyaaskana u ka eegi wa haani ka labaad annahaa tabtulu waa in salaadani ay burayso oo aanay asaxaynin waa maxay de laa yaqbal lahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawadaa camal xidhiidhsan weeyaan markaa wax shaqo badan u baahan soo weyse qaadasho hawl u baahan inay salaadiina wuu ku jiraa maya waxay u baahan tahay nas cadaynayo in camalka intaa leeg salaada dhexdeedii qibladii baa laga jeedsanaya qofkii maba weyse qababa salaad buu haddana ku jiraa in la yidhaahdo salaadiisii may jabin mana weyse qabo dee xadiidkiiba laa yaqbal salata adi wada xadata xataa yatawada ayay markaa khilaafsantahay daahirkiisi wa in laaqaa hadduu la kulmo najaasatan najaase hadduu la kulmo gayra macfuwin canhaa aan saamaxaad lahayn najaaso aan la saamixin ille najaaso la saamaxay baa jirtay waxoogaa yaroo dhiiga doon dhiig ajinabiba ha noqdo marada marsan kaas iska saamaxaad bu hadduu yaroo dhiiga kusoo duusho adoo salaaddii ku jira dee salaadda adigu waad iska wadanaysaayo dhiiggan yare marada kaaga soo duulay kolkiis horeba saamax buu ahaa waa nijaas laakiin waa saamax laakiin najaaso aan la fasixin waxoogaa kaadia ah. ku yarunbaaba kaadi kuusoo kusoo kalleedhi waxoogaaba kugu sho dee saamaxaad male kaadidu saamaxaad male haddaba baطalat salaatu buu yihi salaadiisu way buraysaa de maxaa yeelay in lasoo maydho iyo hawlbaa markaa loo baahanaya wain waqacat calayhi najaa dabcan qowlkii kalena de jiraya qowlkii kale ee qadiimka ah qowlkii qadiimka halkana wuu imanaya aynu kii hore kusoo arag wain waqacat calayhi najaasatun yaabisatu hadday qofkii ku timaado najaaso qallalan fanaxaahaa uu iska iska durkiyo fil isla markiiba ayuu saa uga durkayoo kale lam tabtul salaatu salaadiisu ma burayso maxaa yeelay dee mutacamid maa isago kumuu talagelin muqasir ma gaabis muu samaynin isla markiibana waa ka markaa iska qaaday markaa basi malaha laha haddii ay cumaamadiisa kusoo duusho baa la yidhi najaasu u cumaamadii rido isagoon qaadayn ba gacanta kuma qaadaysa saasuun baad u ridaysa isla markiiba haddii doontaa qoyanaataba najaaso qoyan baa kusoo du markaasu isla markiiba tuuray de waa caadi ila kolka raba cumaamadu waajib may ahayn laakiin waa sida fiican qofku markuu markaa salaadii tukanayo Eh, inuu de hay-adii dhamayska tirnayd ilaaliyo oo madaxiisii iyo maarata uu asturo waa si fiicanoo wanagii soo marna waana muhim laakiin de haddii nijaasa meesha timid waa tuuraysa laakiin haddaad qaadato baa la yidhi nijaasadii baad sii sidati markaa dee intaasaaba dheeraatayba wain kashafa cawratahu hadduu cawradiisa faydo baalat salaatu isagiibaaba faydayba de ama wuu ku talagalay ama wixiisu waa gaabis xoqa wuu isoo saa isaga qabtay waa xoqda halkaa bawdada marka hadduu doono dee habe maaragtay yaanu mutacamid maahan kashfulcawr oo xoogaa yar maqnaade laakiin de waxaaba gaabis wii ficilkiisii mar haduu yahay waa gaabis taqsiir wey gaboodfal baa loo tirinaya way buraysaa salaadu wainkashafaha riixu haddii se dabayli ay faydo lam tabul salaaddii buri mayso baynu isla haysan sababtu waa maxay waa hadduu islamarkiiba de ka gaadhsiiye wey kashafaha riix wuu yar fayday un isla markiiba laakiin hadday ka duusho ka duuliso de waa labadii qowl baa imanaya wainqaaca niyata hadduu niyada jaro aw cazama calaa qacihaa ama uu go-aansado salaada jaro eeg imika ma aha hadhow ji iska jar iska jooji markaad meelaha sujuudiya marayso kan horana waabu gooyeyba oo waan gooyeybaabuu qalbiga ka yidhi khalaas halkaas ku jooji ayuu is yidhi yaanu ku hadlinbe kanna wuxuu is yidhi markaad sujuudiya meelaha marayso iska jooji aw shaka hal qaacahaa aw laa ama wuxuu ka shakiyey horta salaadda miyaad ka baxday maad jartay mise maad jarin yani ma dhamaysatay ma aha goysay mise maad goynin ayuu ka shakiyey ama taradada wuu taradudayo ma ka baxdaa mise waad kusii jirtaa ayuu isii aw callaqa ama waxbuu ku calliqay sidii aynu sheegnay waxaasoo dhan waa baala salaatuta inoo soo socota jawaabteedu salaaddiisu way buraysa aw taraka haddii uu ka tegay sidoo kale fardan min furuudihaa waajib ka mid a ah, rukni ka mid a ah, arkaanteedii si camdiya uga tegey ama si ilowa uga tegay oo aanu ka daba tegin oo aanu sidii aynu ogolayn in looga daba tago uga daba tegin balat salaatu ninkaa isaga salaadiisu way buraysaa isagana wa in taraka alfaatixata faatixada hadduu uga tago hadduu faatixadii ka taga naasiyan isagoo islowsan fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan qowl oranaya waa saamax asaxuhumaa laakiin labada qowlkooda sixada badani annahaa tabطulu waa inay burayso ay bur maarata salaadaasi ay burayso marka qowlkan le waa saamax wuxuu cuskanayaa aar cumar radia allahu tacaala canhuyo in maali lagu yidhi waxba maad noo akriin maanta qiraaadii baanu maqashiinin deetana wuxuu ku yidhi ka warrama rukuucdiiyo sujuuddu siday ahayd mee rukuucdiiyo sujuuddu way fiicneed bay idhahdeen ma laha buu yidhi haddii rukuucdiiyo sujuuddu ay fiican yihiin marka de waxaa lagu xambaaraya inuu hoos u akriyey oo aanu maqashiinin laakiin qadiimku wuxuu leeya de inaan wakaasoo cumar mu akriyin saxaabadiina way ku daba tukanaysay markay weydiya rusan ugu jawaabayna kumay inkirin marka haddii la ilaawo in maaratay faatixadu iska dhacayso baa laga qaadanaya buu qadiimku leeyahay laakiin waa qowl shaaficiina ka tegey aimada kalena aanay qaadanin oo de xataa qolyihii odhan jiray faatixadu waajib ma ah rukni ma aha dee qiraa'igii laftooda rukni u arkaan haddii qur-aanba laga tago dee ma tasxiixinayaan sida xanafiyadii saa daraadeed waa asaxuhumaa labada qowlkooda sixada badani annahaa tabtul waa inay salaadu sidaa ku burayso aanay ku asaxaynin wallahu aclam w sala allah waslama calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin لا إله الله hadduu shaydaan waswaasiyo inuu salaada ka baxo kadib markiiba uu niyada soo celiyo ma ka buraysaa mise marnaba la kala qaadi maayo hadduu wuxuu iska waswaas yahay wa isaga markaa dee go-aanka ah ama maarata arrin dee sugan aanu ahayn khataraadka shaydaanku salaada markuu hala dagaalamayo waxa uu kugu soo tuurtuurayo waxaas wax ka soo qaad ma leh salaadaa iska wadanaysa waxaanu markaa isaga waswaaskiisuna waa dagaalkiisii uma joojinaysa salaadna kaa burid mayso waxaa jira dadka qaar kamida ayaa marka salaada jimce laga baxo tukada afar ragcadood markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen shaaficiyo ayaa qabta caamana maaha qofkaasi yani shaafici maxay qabta markaa in afar ragcadood oo sunna ay ka dambe sunna markaa mise waa duhurkii yah hadduu sunno tukanayda waa caadi ha hadda gebigood waa almasjid bay iman karaan de markaasoo kale arrintu ay halkaa noqoto xaaladdu waa adkaanaysa waad ka shakiyaysaa jimcahaagi inu ansixiyeyn kara markaasoo kale de culamada qaarkood way yidhaahdeen ixtiyaad ahaan bal qofku jimcihiina ha tukado ilan hadduu jimcihii ku waajibay duhurki ka ansixi maaye duhurkiina ha tukado markuu jimcihii ka baxo ha qalleeyo maad duhur ahaana ha isaga tukado isagoo ka shakisan in jimcihii u ansaxay mar haddii aanay meeshii dawlad hagaagsanoo wixii isku habaynayso eegeysa waxaan ma loo baahayy mise looma baahna aanay jirin dee saasuu samaynaya tuulooyinkii oo kale haddii qofku tukanayo ku tukanaya dabaqa sare uu imaamkiisii sujuudo isna uu rukuuco marka uu imaamkii soo kacana isagu dib u sujuudo haddana soo kaco oo imaamkii soo gaaro salaadii wax ma noqonay yani sujuudu tilaawi imaamku sujuuday markaasuu isna iska rukuucay allahu abar ti dambiiyo qur-aankii unbuu ku warhelay she waa la sujuudsanaaye lamaba rukuucsanayn haddii aad ku war hesho imaamkiioo sujuuddii ka soo kacay ama intaad soo xamxamadaysay uu sujuuddii ka soo kaco dibunbaad u raacaysaa baa sujuud sujuuddan baad usii soconaysaa ma jiro waad yar cuslaydoo intii aad soo hoobanaysay ayuu sujuuddii oo dhammaystuu soo kacay dib unbaad usii raacaysa wax sujuud la yidhahdo halkaa la imanaysaa ma jirto markanaad rukuucdaad mooddo in la maaratay la rukuucsan yahay ku caddaatay in la sujuudsanaayo lasoo kacayna dee waa lamidun iyadana ma sujuudaysid kol haddaanad sujuuddii ku gaadhin ma sujuudaysid wallahu aclam